بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية في baabi التarkiibi fi sukna الmadina والصبr calى lawaa'iha wuxuu ku saabsan yahay atarkiib tarkiibin iyo isjeclaysiin iyo isku boorin fii sukna almadiina magaaladaasi almadiina nabawiya la yidhaahdo nabiga magaaladiisii calayhi salaatu wasalaam in la dego wasabri lagu sabro calaa lawaa'iha wixii shiddo iyo dhibaato aana lagu sabro oo ka soo gaaraya qofka magaaladaasi xaaladeeda iyo wixii arrimo culays oo ku qabsadana inuu ku sabro qaala xadaanaa xamaad ibnu ismaaciil ibnu culaya qaala xadaanaa abi ismaaciil ibnu culaya ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam almacruuf bibnu culaya lagu yaqaanay qaala an wahaybin wahayb binu khaalid can yaxya bn abi isxaaqin annahu xadaa can abi saciid buu ka waramay mawla almahriyi ahaa annahu asaabahum bilmadiina abi saciidka iyo oo qisada ka warramaya wuxuu sheegayaa asaabahum bilmadiina magaaladii madiina inuu ku asiibo oo ku dhacay jahdun dhibaato iyo washiddatun culays iyo adeeg yacnii duruuf maciisho iyo noolal adag iyo xaalad culays ayaa magaaladii madiina ku waajahday ile magaaladuna duruufo kala duwan bay soo martay xillina waxay ku soo martay wax yar xaaladdu ay iska adag tahay mar barwaaqi iyo nicmo fara badan baa la helay marra fitan iyo dhibaatooyin dhacay daraaddeed ayay muslimiinta qaarkood u qaxeen way dhacdaa iyaduna caama alaaa wasittiin zamanka lagu magacaabo ama xaaditada lagu magacaabo xaadidat alxara wa annahu ataa aba saciidin alkhudri ninkaas oo calaacalaya wuxuu u yimid abu saciid alkhudri sacad binu maalik binu sinaan faqaala lahu wuxuu ku yidhi innii anigu kaiiru lciyaal nin caruur badan baan ahay oo xaas ah waqad asaabatnaa waxaa nagu dhacday shiddatun culays iyo adeeg iyo duruuf adeegaha adag baa nasoo na soo waajahday yacni dhib baan nahay xagga nolosha ah fa aradtu waxaan doonayaa an anqula ciyaalii carruurtayda inaan oola guuro ilaa bacdi ariifi dhulkaa kale ee beeralayda ah ee dooxooyinka ah sida shaam iyo ciraaq iyo meelaha inaan ola guuraan jeclahay bal maxay kula tahay abu fa qaala abu saciid baa wuxuu yidhi laa tafcal warse ha yeelin xaaladdan maanta ku haysato uun ha fiirinine magaaladan madiine weeyaan barako badan iyo khayr badan bay haysataa ayadaaba hadhow loo soo noqon doonaa alzim ilmadiina magaalada madiina laazim oo degganow oo ku sabir fa innaa annaga leey markaas wuxuu ka sheekeeyey jaceylkii nabiga iyo saxaabadiisa ay u qabeen magaaladan madiina oo safar yar hadday ka aadaan ayagoo u hiloobay aad iyo aad shawq iyo hilow u hayo inay ku soo noqon jireen oo weliba u soo degdegi jireen markaasuu nabigana ka sheekeeyey calayhi salaam ducadiisii uu u duceeyey madiine iyo maciishadeeda wuxuu leeyahy kharajnaa fa innaa kharajnaa maca nabiy illaah nabiga maciisaan baxnay calayhi salaam adunnu waxaan u malay annahu qaala inuu yidhi xataa qadimnaa cusfaana meeshaa cusfaan la yidhaahdo ayaan imaannay fa aqaama biha layaaliya habeennuu nabigu meeshaa ku nagaa ghaswo iyo sariye iyo waxay ahaydba halkaasuu nabiga calayh salaam ku nagaa duulaan buu u bixi jiray ciidan weyn buu raaci jiray ilaaluu raaci jiray yaroo ka weyn ciidanka weyn ka hoosaysa xaj iyo cumro oga baxay madiina siyaalo badan buu nabiga madiine oga tegay oo safar ahaana fa aqaama biha layaaliya habeennuu nabiga calayhi salaam cusfaan ayuu ku nagaa u joogay faqaala annaasu dadkii la socday qaarkood baa waxay dhaheen wallaahi maa naxnu haahuna wallaahi baan ku dhaarannay maa naxnu haahunaa meeshan kuma haysanno ama uma fadhiina fii shayin waxba wax meeshan aan u deganaanno oon u joogno oo macna'a ma jirto dagaalla kuma jiro dalkaana inaan ka soo tagnay wa inna ciyaalana carruurteenna iyo xaasaskii iyo reerkiina la khaluufun cidlay ahaayeen maa na'manu calayhim aamin ooma nihin in cadow uu soo weeraro wax ka difaaco ciidanaan ogamaan soo tegin lakhaluuf raggii waa ka maqan yahayoo cidlo wey maa na'manu calayhim in la soo weerarana aamin ogama nihinoo wax difaaco ilaaliya ma hayno ogamaana soo tegin saasay ku sheekaysteen fabalaqa dalika anabiya sala allahu alayh wasalam nimankaa warkoodii nabigu gaadhay calayh salaam faqaala nabigaa wuxuu yidhi maa haada aladii balaqanii min xadiidikum muxuu yahay warkan isoo gaadhay oo sheekadaad sheekaysateen ah maa adrii kayfa qaal raawi wuxuu leeyahay siduu yidhi saxaabigu oo nabiga markuu ka sheekeenayay inuu yidhi waaladii axlifu bihi ilaaha aan ku dhaaran baan ku dhaartay ee asaga uun keliya in lagu dhaarto ay tahay sharci ow amase waaladii inuu yidhi nafsii biyadihi naftayda allaha gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay labadaa midun buu yidhi nabigu calayh salaam oo ku dhaaranaya laqad hamamtu waxaan hamiyey aw in shi'tum haddaad rabtaan laa adri ayatahumaa labadaa kelimo miduu qaala nebigu yidhiie wuxuu yidhi la'amuuranna waxaan amri haddaad rabtaan waxaan amrayaa binaaqati hashayda turxalu in la raro uma laa axullu aana furin lahaa hasha xaggeeda cuqdatan wax guntin ah intaan hasha raro oon si fiican u xidhxidho hal xadhigoo xadhkaheedii ka mida ah inaan la furin ilaa aan madiine ka tago sidaasaa mandamcay buu nabiga calayh salaam anaa inaga jecel madiina oo madiina in lagu noqda inaga raba aw in shi'tum haddaad rabtaan laa adri ayatu qaal la aamuranna binaaqatii turxal uma laa axullu inaana furaynin lahaa hashaasi cuqda wax guntinoo xarkaheedii ah xataa aqdama almadiina ilaa madiinaan ka galo wa qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi yani wuxuu ka wada madiina iyo maxabada iyo jeceylka nabigu u qabo iyo inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam jeclaan lahaa inuu madiina rarkan geendigan u horreeyaba meel kale inuun ku furanin oo madiina aan ka ahayn muhimmad kale iyo diin faafinteed iyo koryeeridda kelimada ilaahay baa loo soo baxay mooyeene madiina waan jecel lahay wa qaala wuxuu yidhi allaahumma allow inna ibraahiima xarama makata nabi ibraahim makuu xaram ka dhigay fajacalahaa xaramaan xaram aamina oo dhibaato lagu samayn karin oo ugaadheeda xataa ay ku nabadgelayso ayuu ka dhigay wainii xaramtu lmadiina ana madiinan xaram ka dhigay xaraaman xaram maa bayna ma'zamayha iyo laabatayha iyo xaratayha waa isku mid waxaan soo maray allaabataan iyo alxarataan ma'zamayhana ku darso labada xaro ama labada shiiro madow ee xagga sharqi iyo xagga qarbi qoraxu dhacya ka raqasoobax ayaa waxaa ka xigta shiilo madow dhagaxyo madmadow ood mooddo inay gubteen oo wax ku qarxeen furkaano iyo waxyaalaha saasoo kale ah oo madow oo aad ah, saliid lagu daadiyey yaa ku taalla labadaas inta u dhaxaysa ayaa xaram ah ayuu nabiga calayh salaam marka la fiiriyo xagga shimaal iyo xaggan junuubna waxaa weeyaan maa bayna caa'irin wa thawr waa kii dhihi nabiga calayhi salaatu wasalaam buurta cayr la yidhaahda buurta thawr la yidhahda inta u dhexaysa dhinacan kalena oo sharqi iyo qarbi ahna qorax ka soo baxay qorax udhacna maazamaynka weeye laabataynka labada xarra shirmadoodaas weeye inta udhexaysa intaasa xarama allaa yuhraaqa inaan la daadinin fiiha dhexdeeda damun wax dhiig walaa yuxmala aan la xumbaanin fiiha silaaxun hub liqitaalin dagaal dartii hub loo qaadanin oo aan hub la qaadanin lagu dagaalamin in cadow soo weeraroo la difaacaya mooyeen walaa tukhbada inaan la guranin fiihaa madiine geedaheeda shajaratun geed ka mida aan abqada iyo laamaha laga guranin ilaa licalfin calfu dawaab xoolaha in lagu calfinaayo oo wax xoolaha loo guraya mooyeene geedaha madiina iska googoo lama ogolo allahuma baarik lanaa ilahu noo barakee ducuu bilaabay nabiga calayhi salaam ilahu noo barakee fii madiinatina magaaladaannaga allahuma baarik lanaa fii saacina miiskaanaga iyo suuskaannaga allahuma baarik lanaa fii muddina mudkaannaga ilahu noo barakee allahuma baarik lanaa fii saacina waa ku celiyey allahuma baarik lana fii mudina allahuma baarik lana fii madiinatina allahuma ajcal ilaah waxaad yeeshaa maca albarakati barakada aad madiine noo barakaynayso noo labalaab oo barakatayna laba baraka ka yeel ama maca albarakati barakadii aad barakaysee maka maceeda barakatayna laba madiine ka yeel waladii nafsii biyadihi allaha nafteeda gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay maa min almadiinati buu nabiga alai slam nimankii lahaa madiina waa cidla oo haweenkii caruurtii wax difaacayo ilaalinaya ma laha yuu u jawaabaya nabiga calayh salaam difaac xagga allah oo malaa'ig ilaahay u soo diray ayaa ilaalinaysa magaalada madiina maa min almadiinati shicbun gol ma jirto madiino gollaheeda ka mid a ah. meesha labada buura iska qabtaan ayaa gol la yidhaahdaa walaa naqbun waddo iyo meel waddo ahoo laga galo buuraha ilaa calayhi malakaan laba malag baa taagan yaxrusaaniha magaalada madiina waardiyeynaya xataa taqdamuu ilayha ilaa aad ka imaataan intaa malaa'ig baa inugu sii simaysa oo sii waardiyeynaysa oo wax u soo dhowaan kara uusan jirin cadowgay ku weeraraysanaa oo dhanba ciidan waardiyeynaya oo ilaalinaya ma jirtoon ka ahayn difaaca xag alla ka yimid ee malaa'igta ilahay u soo diray subxaana wa tacaala junuuddaa ilaahay baa ilaalinaysa idinkana waxaad leedihiin haweenkii carruurta waa cidlooo wax difaacaya ma lahan waxba ma ogeydiin uma qaala linnaas dadkiibu wuxuu ku yidhi nabiga calayh salaam iyo xasilooni iyo dejiyey ayaa wuxuu yidhi irtaxiluu rarta marka inakaxiya fairtaxalnaa waan rarannay faaqbalnaa ila almadiina madiina soo aadnay fawaladii naxlifu bihi allaha aan ku dhaaranna keligii baan ku dhaartay aw yuxlafu bihi allaha lagu dhaarto ashaku min xamaad xadiidka labadaa lafdi xamaad baa shakisan wuxuu yidhi nabigu wuxuu leeyahy saxaabigu maa wadacnaa rixaalana rarkaanagii maanan dejinin xataa dakhala almadiina ilaa magaalada madiina aan ka gallo socod dheer oon laga dabcinaynin oo gaadiidkii aan la nin baan soconnay ilaa madiinaan ka gallo haddaan madiine gallayba xataa aqaara calayna waxaana soo weeraray banu cabdilaahi binu khadfaan ayaana soo weeraray wamaa yahiijuhum ma difaacaynin oo kama hortegaynin qabla daalika intaan annaga imaanin shay un wax ka hor imaanaya oo ka hor istaagnaana ma jirin wax ka hortaagnaa oo difaacayay oo ka celinaya madiine oo daahiroo muuqda maa yahiijuhum qabla dalika shayun daahir waa inaad tidhaahda wax muuqda oo naga noo muuqdaoo binu aadam iyo bashara ah oo ka difaacaya ma jirin malaa'ig baa difaacaysay marka markii nabiga iyo saxaabadiisa ay galeen ciidankii ay tageen ayay malaa'igtii muhimmadooda iyo shaqadeedii dhammaatay markaasay kuwana soo galeenoo weerarkii soo qaadeen inta horese rucbi iyo argagax iyo cabsi iyo muwaafaqala'aan inay magaalada madiina galaan baa qalbigooda lagu tuurayoo way soo geli waayeen waa difaacii xagg alla ka yimid ee madiine lagu difaacay sidaasayna difaaceedu madiina ilaa qiyaami saaca waan arki doonnaa xataa cudurrada waa laga ilaaliye waa laga difaacay cudurrada faafa ee ay ka mid yihiin daacuunka iyo shubanka kuwaa weeyaan qaala waxadaanaa zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa ismaaciil bnu culayata can caliy bni mubaarakin qaala xadaanaa yaxya bn abi kaiirin xadaanaa abu saciidin mowla almahiriy can abi saciidin alkhudriy ana rasuula allahi sala allah aleh wasalama qaal allahuma baarik lana ilaahu noo barakee fii saacina saaca anaga mudina mudka annaga wajcal maca albarakati barakatayn barakada maceeda laba kasii dhigoo noo laalaab wey qaala wxadana abubakr bn abi shayba xadana cubaydulahi bn muusa akhbarana shaybaanxa waxadana isxaaq bn mansuur akhbarana cabdusamad qaala xadana xarbun yacni bnu shadaad kilaahuma can yaxya bn abi kaiirin bihada isnaadi milah qaal waxadana qutayba bnu saciidin xadana ley can saciid bn abi saciid almaqburi can abi saciidin mawla almahliy annahu jaa aba saciid alkhudri sacad bnu malik ayuu u yimid ninkana imaanaya layaali alxara wuxuu ka sheeganaya marka waa colaad daran iyo dhibaato badanoo loo geysta wey habeennadii xara sanadkii lixdan iyo saddexdii hijrada ay ahayd bay dhacday markay reer madiine ku caasiyeen oo diideen inay bayca iyo heshiis la galaan yaziid binu mucaawiya ciidan weyn oo markaa uu wata nin la yidhahda muslim binu cuqba ninkaas ciidan wato muslim binu cuqba ayaa soo qacay magaalada madiine weerar ku soo qaadeen reer madiine iska celinay dheheen way isdifaaceen laakiin waa laga xoog batay marka ciidankaasi dagaalkaa weyn baa ka dhacay marka habeenadii xara faistashaarahu fi ljalaa abi buu la tashanayaa ninkan isagana abu la yidhaahdo ee mihrigaa fi ljalaa'i inuu ka guuro min almadiina magaalada madiina yaan rabaa adigow maxay kula tahay washakaa ilayhi wuxuu u sheegtay ascaaraha sicirkeediiya wa katrata ciyaali carruurbadnidiis fitnaa dhacday xaalad iyo duruuf baa imaatay marka wuxuu yidhi noloshii baan qaban la'ahay wa akhbarahu wuxuu u sheegay allah sabra lahu inuunu ku sabraynin calaa jahdi almadiina madiina madiine mashaqadeediiyo walawaa'iha iyo dhibaatadeeda kuma sabri karuu yidhi imtixaankaas kadib buu nabigu leeyahay ku sabra barwaaqe iyo nicmaa ka dambaysee fa qaala lahu wuxuu yidhi wayxak abi saciid ba ku yidhi waa yar canaantay laa aamuruka anig kuma amraayo bidaalika inaad guurto inaad guurto ood madiine ka guurto kuma amraayo iska deganoo baan ku dhihi lahaa maxaa yeelay inii samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh laa yasbiru axadu qofna kuma sabro calaa lawaa'iha madiine shidadeeda iyo mashaqadeeda iyo dhibaatadeeda fayamuuta deenna madiine kuma dhinto ilaa kuntu lahu waxaan u noqon shafiican mid u shafeeca ow shahiidan makhraati yaa yooma qiyaama maalinta qiyaama u noqonaya idaa kaana muslima waa hadduu muslim yahay hadduu muslim yahay wey le madiine gaalaa ku nooleed xilligii nabiga calai salaam uu joogay yuhuud baaba la deganeedba bani qurayda iyo banu nadiir iyo banu qaynuqaac marka kuwa looba shafeeci ee makhratiga nabiga uu noqon waa dadka mu'miniinta ee madiino degan ee diintii halkaa ka faafinaya ee khayrkii wanaaggii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka dhaxleen horay u sii wadan waaye kuwaasuu nabiga calayh salaam leeyahay wixii dhiboo ka soo gaara madiina ayaa nabiga calayh salaam wuxuu ugu bishaarayay inuu u shafeeci oo maragin uu yahay xadaana abu bakr bn abi shayba wmuxamed bn cabdillahi bni numayr wabu kurayb jamiican can abi usaama wlafdu labi bakr wbni numayr qala xadaana abu usaama can alwaliid bni kaiirin qala xadaanii saciid bn cabdiاraxmaan bn abi saciid alkhudriy أن cabdiraxmaan xadaahu can abiihi abi saciid cabdiraxmaan bin abi saciid alkhudri waay annahu abi saciid samaca wuxuu maqlay rasuul allah nabiga calayh salaam oo yaquulu leh inii xaramtu maa bayna laabatay ilmadiina waxaan xaram ka dhigay madiine labadeeda laab maa zamayn iyo laabatayn iyo xaratayn maxaan nidhi waa isku mid kamaa xarama ibraahiim ibraahim suu xaram ooga dhigay makata maka axadka uu xarimaaya waa allah subxaanah wa laakiin calىa lisaani ibraahiima wa muxamed carabkii nabi ibraahim iyo muxamed sala allah alay sl nabigeena calayh salaam ayaa ilaahay ku xarimay oo tabliiq iyo gaadhsiin dadka ay soo gaadhsiiyeen weeyaan iyo ducadoodii alla uu ka aqbalay in allaha xarama maka soo maray yowma khalaqa asamaawaati walard qaala uma kaana abu saciidin abu saciid alkhudri ayaa wuxuu ahaa yaakudu kii qabta wa qaala abu bakr isagu wuxuu yidhi ibn abi shayba yajidu wuxuu heli jiray abu saciid axadanaa qof annaga naga fii yaddihi gacantiisii ay ku jirtaa dayru shimbir caruurtii reer madiino oo mid ka mida shimbir gacanta ku hayoo soo qabsaday markaasuu fayafukahu wuu ka furi jiray min gacantiisa uma yursiluhu waa ka sii dayn jiray lama ogola buu dhihi jiray waa madiina waa xaram in shimbirteeda la qabto lama ogolo gudaheeda laga qabto laakiin haddii xilliga iyo xaramka meel ka baxsan laga soo qabsado oo madiino lala soo galo waa bannaan tahay sidaasaa jumhuurtu u badan yihiin ama culamo badan ay qabaan waxaaynu u daliishanayaan xadiidkii abu xumayr maa facala nuqayd uu nabigu lahaa calayh salaam shimbir buu ku ciyaari jiroo haystay marka shimbirkaasi haddii xaramka meelaha ka baxsan laga soo qabsado dhib ma laha waxadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cali bn mushir can ishaybaani can yusayr bn camr can sahl ibni xunayfa qaal ahwaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa wuxuu foorariyey oo fiiqay biyadihi gacantiisa wuxuu ku fiiqay ila lmadiina magaalada madiinu saa ugu fiiqay oo ishaaray faqaala wuxuu yidhi innahaa xaramun aamin madiina waa xaram aamin ah sida makaba xaram aamin ilahay ugu magacaabay qaala xaddaana abubakr bin abi shayba qaal xaddaana cabdah an hishaam bin curwa can abi curwa can caaisha radi allahu canha qaalat qadimna almadiina magaalada madiinaan soo gallay waa hijradii markii maka laga yimi saxaabadii ay madiine usoo carareen usoo miciin badeen oo ay diintooda la soo carareen wahiya madiine markaa iyada ah wabii'a bay ahayd meel cudur badan oo cuduradan magaalada maaragtay cudurrada faafa wabaa la yidhahda alwabaa cudur maxay ahayd magaalo wabii ah ayay ahayd cudur badan faishtakaa abubakar baa xanuunsaday waishtakaa bilaalun bilaalna waa ku xanuunsaday labadoodaba way xanuunsadeen min jumlati maa man ishtakaa min asaxaaba intii xanuunsatay bay ka mid ahaayeen abubakar markaa warkuu xanuunsado qandhadu ay qabato oo kaarka iyo qandhada ay ku soo degto wuxuu dhihi jiray kullu mri'in musabbaxun fii ahlihi wlmowtu adnaa min shiraaki naclihi waa adduun oo qof walbaba aakhara ayuu aadi doonaa geeriduna wax qarsoon oo isagoo saaka waa baryey ayuu markaa malkumeedka qabsan doonaa sidanuu marka ku calaacali jiray uu sheegi jiray oo aakharadaasi iyo geeriduu ku hadli jiray bilaalla waa kii dee gabayadii dheereed uu ka gabayi jiray maka iyo buuraheedii iyo biyaheedii iyo geedaheeda waa kii ka sheekayn jiray alaa layta shicrii hal abiitanna laylatan wa xawlii idkhilun wa jariirun waa kii dhihi jiray wahal aridna yowman miyaha majinatin wahal yaduwanna lishaamatu waduhayl waa kii lahaa falamaa ra'aa rasuululah nabiga calayh salaam markuu arkay shakwa asxaabihi saxaabadiisa calaacalka iyo xanuunkan haya dhul gabiib ah oo makal mukarama ah oon qaniin lahayn oo biyo maaragtay wasaq oo fadhiisa meelaha oo jirrada iyo xanuunka ay ka ila madiine waxaa mari jirtay il qulqulaysa oo aajin ah oo biir ah oo xanuunka iyo jirada iyo xanuunada ay ka dhashaan marka maka waxaas baynaan ahayn dhul carrasana ayay ahayd tii bay marka saxaabadu la walbahaareen una hiloobeen waddankay ka imaadeen qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi markuu arkay allahumma xabib ilayna ilaahuna jeclaysii almadiina magaalada madiina kamaa xababta makkata saad maka noo jeclaysiisay ow ashadaama ka daran wasaxixhaa ilaahu madiina noo caafi wa baarik lanaa noo barakeey fii saaciha suuskeeda iyo wa muddihaa mudkeeda waxawil xumaaha qandhadeeda ilaah waxaad u rartaa ila aljuxfata meesha juxfa la yidhaahdo yuhuud baa degi jirtay imarka gaalada iyo yuhuudda iyo cudurrada iyo safmarayka ilah ku sii daa waa bannaan tahay ku sii daa la yidhaahdo haddaba maradkan xoogga badan ee adduunka o dhan ku faafay waxaa u badan u baaba'aya waa ayaga iyaga u badan muslimiintu waa maray laakiin siday ugu dhammaadeen ogumay dhammaanin marka waxaad ka garanaysaa in la habaari karo oo ayaguba dagaal iyo kayd iyo dhagar iyo shirqool iyo leylan nahaaran ayay noo soo jeedaanoo bishimaha noo qaninayaan oo faraha noo qaninayaan ah, oo ilaahay subxaana wa tacala oo ka sheekeeyey qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wa tukfii suduurum akbar afkoodana way ka muuqatay cadaawadda ay noo qabaan waxa qalbigooda ku jira ay la maagayaan muslimiinta la raadinayaana waa ka badan tahay waana shaahid wax la arkayoo muuqdo weeyaan dhibaatada ay muslimiinta ay ku hayaan cadowa iyo gaaladu marka waxa aad haysato oo tabarta ah ayaadna la aadaysaa habaarkaa ka mida iyo inaad ilaahay u barido inuu cudurro sii daayo oo dhexdooda isku halaago oo dab dhexdooda ka qarxo oo deena laba kooxooda waaweyn intay ishardiso hub waxay haysteen annaga noo arursadeen oo dhanba ayaga dhexdooda naar ilahay dhexdooda uu ka shido oo nugleerka isla dhacaan inaan ku ducaysanno waa fiican tahay hadda waxbaa qarxay waad ogtihiin ayib waxawil xumaaha ila aljuxfa u rar buu yidhi nabiga calayh salaam sidii bay noqotay oo juxfa cudurkii madiinaha ku guuray xaggaasaa ilahay u raray waxaana waa mucjiza min mucjizaatihi wa aaya min aayaatihi aayad tusaysa nubuwada rasuulka calayh salaam ducadii sideed loo ajiibay juxfadaa ilaa yowmina haada culimmada waxay dhahan qofkii maraa ama biyaheeda caba wuu soo dhacaya waa qandhanaya waa xanuunsanaya cudurkii baa degan intaasaa ilaahay subxaana wa tacala ku fadhiisiiyey wixii gaararkeeda ah iyo meelahaasaa la degdegaa ayib waxawil xummaaha ila ilaa urar buu nabiga sala allah alay wasalam yidhi madiinadiina muxuu yidhi wa saxiixa ilaahu noo caafimaad iyo daawo nooga dhig marka in ilaahay magaalooyinka magaalada muslimiinta ay degaan ilahay loo baryo ilo ilaahu cudurka nooga qaato ilahay waa ku ajiibaya subxaana wa tacaala kaneecada iyo xanuunnada in ilaahay laga baryo l naga qaat dadka muslimiinta ducada ilahay waa ajiibaya ilahay wacdigiisa iyo wey walxamdu lilah hadda magaaladan kaneeco badan baa jiri jirtay wayna jirtaa weli laakiin ilaahay wuxuu ka qaaday facaaliyadii buu ka qaaday haddii siday noo cunto ay malaria iyo cudur u lahaan lahayd cudur ka weyn oo loo dhammaan lahaa ma jirin sooma magaalada gaarisa soosaama marka waxaa weeyaan malab la dhaqo ilahay nooga dhigay malab la dhaqay iyo ilahay nooga dhigay ah, isbitaallada iyo meelaha dhaqaatiirta iyo qalabka fiican markii lagu baaro way yartahay in malaria qof lagu sheego hadda malaria lagu sheego way yartahay marka waayihii hore ogtay sagaashameeyadiina saa qofka loo baarao malaria malaria baa la dhihi jiray soo saa maaha dadkii garanaya soo gaaray marka alxamdu lilah taana waxaan is leeyahay qur-aankii baa yaa lagu qiiqiyey ducadii baa ilaahay ku aqbalay qur-aanka ilaahay iyo kalaamka ilaahay iyo dugsigaasi iyo taxfiidka iyo wanaaggaa socda iyo masaajidda iyo khayrka ka socda iyo muslimiinta alla tuugaysa iyo sunnada iyo manhajka saxiixa ee ilaahay u dejiyey waxaasoo dhan buu ilahay nagaga qaaday walxamdu lilahi calaa dalik inta kalena ilahay asraaciyo iyadoo dhan ilahay naga qaado wabaarik lanaa fii saaci ama kuleelka xagga kuleelka gaaris way kulushaa la dhahaa laakiin gaaris waa la hafrayaa waa laga gardaran yahay baan isleeyahay lix biloodna qabow baan haysanaa lix biloodna kuleel marka waa in la yidhahdaa lix bilood oo kuleelaha jira waa in la dhaha wey gaaris kulushaa aan la dhihin ilaaqaas cadaalad kuma jirto lixda bilood ee qabowga maxaan u arkilaanahay ee guryaha dariishadaha aan xidhanno ee gooyaashadan huwanno ee ragga qaar ay leeyihiin ma gebagabaysannaa markii ay u baahdaan biyo iyo qabays arrimahaasaana soo mara soo maha waxaas fadliga ilaahay wey subxaana wa tacala gabowr waan soo marnaa kuleelna waana soo maraa kuleelkeedana waa kuleel guryaha laga galo oo geedaha laga harsado ma aha kuleelka xijaas oo kale eedan geed iyo guri midna aadan kaga baxaynin in acodation iyo qaboojiya la hela mooyeene iyo mukayafaad mooyeene aan wax ka baxsan karta aan jiro waa kuleel dhulka ka soo kacaya ee kor keliya aanan ahayn keenna laakiin geed bad horsani geedka asagaa qoraxdii waa kaa qarinaya guryihii baa kaa qarinaya darishadii baad furanaysaa marwaaxadii baa kugu filan walxamdu lilah calaa dalik taa laftirkeedana waa khayr iyo nicmo weeyaan marka ilaahay ha loo baryo magaalooyinka iyo meelaha muslimiintu ay degaan adowaya gaaladana ha la habaaro waxadaana abu kurayb moxamed bn اlcalaa qaala xadaana abu sama wbnu numayr can hishaam bn curwa bihada اlisnaadi naxw qaala xadaana zuhayr bn xarbi qaala xadaana cuثmaan bn cumar ahbarana ciisa bn xafs bn caasim xadaana naafic can ibni cumara qaal samictu rasuula allah nabiga alayh salam baa maqlo yaquulu leh man sabara qofkii sabraa calaa lawaa'iha madiino shidadeeda iyo mashaqadeeda iyo dhibkeeda jahdigeeda iyo shaqada kuntu lahu waxaan u noqon shafiican ow shahiidan makhraati baan u noqonaya waan u shafeeciyo malqiyaama maalinta qiyaama waa bishaaro cadiima wey xabaalaha baqiic qofkii lagu xabaalo madiino ku dhinta nabi maxamed uu shafeecaya isagoo mu'min oo muslima oo dhinta shafeeco khaas ah oo ka baxsan shafaacada caamka ah ayaa loo shafeecaya ilaa toban xabaalaha baqiic oo uu ka mid yahay alkhaliifat araashid cumaan binu cafaan radia allahu canhu wa ardaah waa ka mida ah. abu saciid alkhudriga hadda soo marayna ka mida ah. sacd binu maalik binu sinaan a'immadii afarteed imaam maalik baa ka mid oo ah ku xabaalan madiina almunawara saxaabo badan ahlu beytu rasuulilaahi ka caaisha zawjaadka nabiga ka caaisha ayaa ku xabaalan marka toban kun ilaa maantana muslimiin baa lagu xabaalaya maalintaas ilaa maanta intaa waa lagu xabaalaya xadaana yaxya binu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can qaطb ibn wahb bn cuwaymir ibn ajdac yuxanasin can mawla zubayrin akhbarahu anahu kana jaalisan cinda cabdاllahi bn cumara fi fitna fitnadii ayaan la fadhiyey xilligii fitnanta ay dhacday ama yaziid bnu mucaawiya dagaalkiisii faatathu mawlaatu lahu waxaa u timid ninkan la yidhaahdo cabdullaahi bnu cumayr mawlaatu lahu addoon uu lahaan jiray oo xoreeyey tusallimu caleyh iyadoo maxasalaameynayso magaalada rabta inay ka guurto marka macasalaameyn bay usoo martay mawlaheedii faqaalat waxay tihi inii aradtu alkhuruuja inaan baxaan rabaa yaa abaa cabdiraxmaanow ishtada calayna azamaan xilligii iyo duruuftii adduunka iyo waayihii baan u adkaaday faqaala lahaa cabdullaahi baa ku yidhi uqcudii lakaac uqcudii fadhiiso fadhiiso lakaac iyo allakaac doqon yahay lakaaco macno badan buu ley lakin hadda waxaa loo wadaa laxmuq doqon baa tahay aan waxba ogayne fadhiiso fainii samictu rasuula allah nabiga alay salam baan maqlo yaquulu leh laa yasbiru calaa lawaa'iha dhibaatadeeda iyo washidatiha waa isku mide axadun qofna kuma sabro madiina ilaa kuntu lahu shahiidan makhraati baan u noqon inuu mu'min muwaxida yahay aw mise shafiican baan u noqonaya mid u ergeeya yowma alqiyama maalinta qiyaama wax ka weyn miyaa jirta xaggeed ka heli shahaadadii nabiga iyo shafaacadii nabiga xaggeed ka heli haddaad ka guurta madiina damaano ma haysatid laakiin haddaad deganaato damaanaad haysataa ballantii nabigaad haysataa sala allah aleh wasalam maalmo yar baad adduunka joogaysaa barwaaqada iyo nicmadaasaa ka dambayso oo nabi maxamed calayh salaam buu kuu shafeeci doonay fadhiiso wiil xadana mxamed bn raafic xadana ibn abi fudaykin qaal akhbarana ضaxaak can qaطni qusaaci can yuxanasin mawlaa muscabin can cabdilaahi bni cumar qaala samictu rasuul allah nabiga alay salam baan maqlo yaquulu leh man sabra calaa lawaayiha wa shidatiha ku sabraa madiina kuntu lahu waxaan u noqon shahiidan ow shafiican yowma alqiyaama yacni wuxuu la jeeda almadiina wax lagu sabraayo qaala xadana yaxya bn ayuub qutayba bn xajar jamiica can ismaaciil bn jacfar can alcalaa bn cabdiraxmaan can abiihi abihiis oo cabdiraxmaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal laa yasbiru cala lawaa'i اlmadiina madiina shiddadeeda iyo shiddataha waa isku mida axadun qofna kuma sabro min ummatii ummaddayda ka mida ummatulijaaba ba loo wada ilaa kuntu lahu shafiican yowma alqiyaama maalinta qiyama waan u shafeecaya u shahiidan makhraati baan u noqonaya waxadaana ibn abi cumara qaala xadaana sufyaan can abi haaruun muusa bn abi ciisa annahu samica aba cabdillaahi alqaraa ayuu maqlay diinaar يقول صوال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا فضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد قفنكم الصبر على لواء المدينة إلا ونشفع مثله حديث متابعون باب سيارة المدينة مدينة إلهي وحو كبد بادي وكي إلهي من دخول طاعون عذر كطاعون كالي هذا قريديسة والدجال iyo masiixu dajaal ilayhaa madiina inuu galo cudur daacuun ah oo cudurrada daacuunka waxaa la dhihi jiray min adacni waxyaalaha kudka oo kale oo qofka ka soo booda ama shubanka kalooraha ee la yidhaahdo kaloora bay dhihi jireen la dhihi jiray hadda karoora mid la yidhahdaa soo baxay yaro waxaa la jira kaloora dhihi jiray marka wadajaan ilayha ilahi waa ka badbaadiya subxana wa tacaala marka yani cudur safmara oo baabi'iya xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malikin can nuxaym bn cabd illahi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sala allah aleh wasalam calaa anqaami lmadiina madiina wadooyinkeeda malaa'ikatu malaa'ig baa safan laa yadkhulha daacuun wala dajaal ma soo gelaya in marka wadigeedba la dhaho ama xilligeed dajaal xilligiisa waa laga difaaci xilligii nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisa waa kii cudurkaa soo marray la qaaday ee magaalada lagaba qaaday wixii cudur ahaa ee daacuunka iyo amraadda sababta u ahaa ilahay waa ka qaaday subxaana wa tacaala waxaddaana yaxya binu ayuuba qutayba bnu xujin jamiican can ismaaciil bni jacfarin qaal akhbarnii calaa can abi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal yaati masiixu dajaal ayaa imaan doona waa gaal waa masiixu dajaalku waa bashar waa binu aadam nin dhib badan oo wax la sugaayo oo shar ah oo soo socda waxa ugu shar badan weeyaan ugu shar badan imtixaan iyo ikhtibaar baana ilaahay subxaanahu wa tacaala saarayoo in dadka lagu imtixaamo darteed yaa aayaad baa la siiyey in roobka cirka uu la hadlo oo dhulka la hadlo oo warkiisa ay maqlaan oo roobku doo dhulka soo baxo oo wixii diidana abaar lagu sii daayo wixii kalena barwaaqo ay helaan adduunyadana aadamaha si u jeceliya waad ogtahaye nicmo iyo barwaaqo meeshuu ka heli naftiisa iyo diintiisa midna macnaha diintiisa dankama laha naftiisa meesha ay u roon buu aadaya adduunyada masiixudajaalka marka waa balaayo saasoo imaanayso ilaahay sharkiisa hanaga badbaadiye inuu shar badan yahay darteed yaa salaad walbaba waxaa la jideeyey in ilahay laga magangalo marka salaadda ka baxayso xilligaa ducada la ajiibo oo dubru salaada ah in ilaahay laga maangalo dajaal shartiisa yaati almasiixu min qibali lmashriq xagga ayo mashriqiyo qorax ka soo bax buu ka imaan doonaa buu nabigu yidhi himmatuhu wuxuu u jeedaa himmatuhu qasadkiisa u jeedana almadiinatu madiine weeye kol madiina ah tagtid buu leeyahay oo nabiga calayh salaam iyo maqarkiisii iyo masjidkiisibuu rabaa inuu tago oo uu ku kabdhoodo oo ku ciyaaro waa meeshii iimaanka iyo islaamnimada iyo nuurka uu ka bilowdaye halkiibuu rabaa inuu nijaaseeyo xataa yanzila dubura uxud buurta uxud gadaasheeda ayuu degi doonaa meel juruf la yidhaahdo juruf oo hadda buur baa ku taalla juruftaasi buur baa ku taalla meeshaasuu degi doonaabu nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waa meel caraseela dhulkeeda laakiin buur waxaa ku taalla korkeeda laga dhisay qasrulmelik nimankan reer sacuud ee boqorada yaa guryo waaweyn ka dhisay buurta dhaladeeda kore ayay ka dhiseen oo markuu baabuurku uu maraayo saa u wareeysay ugu dambaysna uu dhakada kore uu tegayo wax guryo oo faakhira iyo qusuur ayaa halkaa laga dhisay ninkan marka meeshii uu nabigu yidhi calayhi salaam wuu degi doonaa hadda guryaha laga sii dhisay madiina laakiin gudaheeda looma ogolo uma tasrifu lmalaa'ika malaa'igtaa leexinaysa wajahu wejigiisa qibala shaam xagga ayaa shaam baa loo jeedin wa shaam isagoo sii socdo yuu yahliku halaagsami doonaayo nabi ciisa calayhi salaam baa ka daba tegi halkaasaa lagu dili doonaa baabun almadiina tanfii shiraaraha magaalada madiina waxay bixinaysaa kuwoodii shiraartahaa sharta badnaa kuwa sharta badan bay bixin waa cumuum eh, inuu yahay iyo inuu yahay xilli gaar ah qaar waxay dhaheen waa xilligii hijrada oo nabiga calayh salaam saxaabadiisa ay madiine inay imaadaan ay laasimka ku ahayd oo khasabka ku ahayd ninkii marka madiine intuu imaada u adkaysan waayo ka carara min shiraariha weeyaanoo madiina saartay waxaa kaloo lagu fasiraa waa xilliga masiixu dajaal uu yimaadoo halkaas isaga jurufa markuu soo dego wixii shar ahlusharaha oo dhan ee xumaa oo khabiia oo dhanba intay ligligato madiina yay baxayaanoo way iska saaraysaa magaaladaa iska saari labadaa xilliba laakiin ma aha macnaheedu madiine muslim waxaanaynoo soo degi ma jirto xilligii nabiga madiine waxaa la deganaa yahuud saddex qabiiloo waaweyn oo reer yahuudada la deganaa marka waxaa laga hadlayaa waa xilligii hijrada muslimiinta imaanaysay ninkii ku sabri waaya waa shar madiine ay tuurtay iyo waa xilliga masiixudajaal uu soo dego duleedkeeda iyo korkeeda oo wixii ehlu shara oo dhan ba ay u saaraysa gaal iyo munaafiq oo dhan baa baxaya markaas qaala xaddaana qutayba bnu saciid qaala xadaana cabdاlcaزiiz can daarwardi can alcalaa ibn cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اlah alيه wasalam qaala yaأtii calى الnaasi zamaan dadka waxaa u imaan doonu nin xilli baa imaan doona yadcu rajulu uu ninku u yeeri ibnu camihi in adeerkiis yadcu rajulu ibna camihi in adeerkii iyo wa qariibahu qaraabadiisa u yeedhi oo markii shaam iyo ciraaq iyo muslimiinta gacantooda ay soo gasho ayaa waxaa imaanaya dadkii futuuxaadka dhulkaa furtay ayagoo ordiba imaanaya markaasay qaraabadoodii kaxaysanayaan hor dhul barwaaqa ahoo beeraley ahoo webiga iyo ay qulqulayaanoo ilo iyo biyo ay socotay iyo axeen baan aragnay meeshan saxraha ka soo kaco ina kiciya aan tagnay ayay dhahayaan halumma ila rakhaa bay dhahayaan ina kiciya barwaaqada halumma ila rakhaa barwaaqadaan aadinaye waalmadiinatu khayrun lahum nabigu yidhi waxbayna ogeyne madiina u khayr badan low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen inay iska joogaan baad fiinaan lahayd awa shaam awa ciraaq dhulkoo dhan ba hadda waa aratay waa gubanayaan madiinana ammaan bay ku jirtaa barwaaqo low kaanuu yaclamuun agga aakhara haddii la dhahaa dee nabigaa kuu shafeeci calayh salaam waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay laa yakhruju minhum kama baxo reer madiina axadun qofna kama baxo madiina rakhbatan canha isagoo madiina nacaaya ilaa qofkii naceeb iyo kohorsho madiina uu kohonaya ka baxaa akhlafa allahu fiiha madiina wuxuu ilaahay ugu bedelaa khayra minhu qofkaa baxay mid ka khayr badan yuu ilahay meeshiisa geliya oo ku bedelaa taasuu nabiga sala laakiin waa qofkii naceeb ooga baxa qofkii laakiin diin faafinteed iyo jihaad iyo xaq iyo cilmi faafintii u baxa waa sidii saxaabada nabiga ay ahaayeenoo kumanaan saxaabada ka mida yaa daafaha caalamka ku faaftay oo ciraaq furay oo shaam furay oo ardul yaman furay waxaasoo dhanba marka diin faafin bay ahayd kuwa ayagaa kuma jiraan khayr iyo wanaag bay leeyihiin alaa ina almadiinata madiina kalkiiri waa sida buufinkoo kale tukhriju alkhabiia waxa xunoo dhan bay saaraysaa baalka buufinka la yidhaahdo ee dadka biraha tuma ay buufiyaan birta intay geliyaan dabka bahal oo neef wadatana way ku buufinayaan neeftaa waa afuufkii oo kale markaa dabkii oo baashii oo dabkii aad ay u gubtay oo daxalkii wixii oo dhanba dabkii uu jilciyey afuuf haddii loogu daro wixii baa duulaya marka sidaasoo kale madiine waxaa lagu tilmaamay waa sida buufinkaasoo wixii khabiia oo xun oo dhan way saaraysaa laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonto xataa tanfi lmadiinatu madiina ilaahay ka saarto shiraaraha kuwooda sharwadayaasha ama sharta badnaa kamaa yanfi lkiiru buufinku si uu saaro khabata alxadiidi birta qashinkiisii iyo daxalkiisa xadana qtayb bn saciid can malik bn anas fima quriya calayh can yaxya bn saciidin qaala samictu abalxubaabi saciid bn yasaar yaquul isagoo samictu aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu nabigu yidhi umirtu biqaryatin waxaa lay amray inaan u hijroodo isagoo maka joogo uu nabigu wuxuu yidhi waxaa lay amray inaan u hijroodo biqaryatin magaalo taakul lquraa magaalooyinka oo dhan cuni doonta yaquuluuna waxay dhahayaan ay ku yaqaanaan ay ku magacaabaan yariba ayay ku magacaabaan magacaasna waa magacaan fiicneen yarib min atariib buu ka imaaday tariibkuna waa tabiix iyo tabiixu walmalaama wax maaratay xun oo la caayo oo necab yahay oo kale ama laga calacalayo iyuu ka soo jeedaa yaa ahla yarib laa muqaama lakum farjicuudii munaafiqiinta ilahay uga soo sheekay halkaa meel baana lagu sheegay munaafiqiinta markaa ilahay u ka sheekeynaya ba waxay dhaheen reer madiina ayay ka hadlayeen yaa ahla yarib marka yarib kuwaasaa ku magacaabay ayaguna reer madiina yarib bay dhihi jireen waagi hore laakiin nabiga calayh salaam baa saddexdiiba saddex magacoo kale ayuu noo sheegay mid qur-aankaaba lagu sheegay in badan almadiina ka mid ah labana nabiga calayh salaam baa ku magacaabay aaybatu waaaba aayba iyo aaaba iyo almadiina saddexdaasay leedahay weliba madiina markii laska ilaaqo laska sii daayo almadiina ayayna ku dhacaysaa mararka qaarkoodna waxaa lagu sifeeyaa almunawara mararka qaarkoodna annabawiya ayaa la yidhaahdaa bacd ahlicilmi ka sheekh islaam ibn uaymiin maxamed saal uthaymiin raxmat ullaahi calayhi alcallaama asaga wuxuu leeyahy almunawara waxaa ka fiican in la yihahdo annabawiya magaalo kasta oo islaamka uu gaaray waa munawar nuurkii iyo islaamkii nuurkiisibaa gaaray marka keligeed madiine ma ahee almunawara waxaa ka fiican in la yihahdo magac khaas u ah oo al yidhahdo almadiina alnabawiya magaaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam magaalo kaloo magacaa warata ma jirto midda kale almunawara saxaabada nabiga calayhi salaam ee nuurkii arkayay ee nabiga markuu soo galay waa kii anas lahaa nuur baa bilowday magaalada markuu dhintayna nuurkii baa naga damay ama xisi ku magacaabo ama macnawi nuurkii asaga ahaa ee faraha badnaa saxaabadii dhex joogtay ayaana ku magacaabay almunawara marka waa magac xaadi oo gadaal ka yimid magacaasna khaas kuma noqon kara madiina magaca khaaska ku noqon kara haddii la dhahayo waa annabawi la yidhaahdo wahiy almadiina madiina weeyaan tanfi nnaasa dadka xun bay bixinaysaa annaas alkhabiif dadka xun kamaa yanfi alkiiru buufinkaas uu u saaro khabat alxadiid birta qashinkeeda marka lagu buufiyo dabkana lagu shido قال حدثنا عمرو الناقد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حو حدثنا بن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال waxay dhaheen كما ينفي الكير الخبث لم يكن الحديث من الشيء قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا nin reer baadiye ah yaa baayaca rasuul allah nabiga calayh salaam buu bayco la galay inuu muhaajiriinta ku darmado oo ciidanka rigliga ah ee difaaca magaalada madiine u yimid meel kale inay aadaan aan loo ogoleen ilaa amarka imaamka mooyeene inuu ku darmado beeco beecadana amarkeeda waa culus yahay markaa heshiis buu galay fa asaaba alacraabiya acraabigu waxaa ku dhacay wackun xanuun iyo qandho bilmadiinati magaalada madiina qandhadii madiina soo riday markiiba waa intaan cudurkii ilahay ka qaadin faata nabiya ninkii reer baadiyaha nabigu u yimid calayhi salaam nin reer baadiye oo caano iyo baadiye iyo dhul gabiiba ku noolaa yaa dhulkii riifka ahaa ee dooxada ahaa ee muxuu ahaa xanuunka badnaa yimid waa la qabsan waayey daltabya ku dhacday faata nabiya nabiga cala salaam buu u yimid faqaala yaa muxamed buu yidhi weli ma aha nin edab yeeshay oo nabiga calayh salaam aadaabtiisa iyo sida loola hadla bartay muxamedow buu yidhi aqilnii ii soo celi baycatii baycadaydii baycadii ii soo celi qaad anoon kulaba baycoonin oon hijrabaa kuula heshiinin fa abaa rasuulullah nabigu waa diiday wax la celin kara maa baycadu kol hadday dhacdo wax noqonaysa ma aha waa inaad taagnaataa dhufayskaada ku jirtaa uma jaahu mar kale u yimid faqaal aqilnii baycatii ii soo celi baycadayda faabaa waa ka diiday uma jaa'ahu mar saddexaad faqaala aqilnii baycatii ii soo celi waan tegiye faabaa waa ka diiday faqaraja alacraabiyu acraabigii waa goostay waa baxsaday waa iska tegey faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi inama almadiina magaalada madiina kalkiiru waa sida buufinka birta lagu buufiyo oo kale tanfii khabaahahaa wixii qashiraha birta saarraabay saari wayansacu dayibuhaa wixii fiicnaa ee nadiiftahaa ee khullaskahaana way soo reebaysaa yansac waxay caddayni oy nadiifin oy khaalis yeeli dayibuhaa wanaaggeed intii fiicneed birtii fiicneed baa soo hari qashinkana waa laga qaaday sidaas way madiina oo inta xunna way bixinaysaa inta fiicanna way soo reebi وxadثna cubaydاللh بن mعاad whuو الcmbري qال xadثna abi mعاad xadaana shucba can cadiy wbnu haabitin samica cabdاllahi buu maqlay ibnu yaziid can zayd bnu haabit can الnabiy sala اllah alيه wasalam qaal inahaa magaaladan daybatun dayba weeye yani madiina dayba magaaladii wanaagsaneed dhaabana waa la dhahaa wainaha tanfi alkhabiia aba khabatha waxa xun bay saartaa kamaa tanfi naaru say u saarta dabka uu bixiyo khabatha alfidati fidada iyo waxaa ku dhegana qashinka ay oga saarto وxadثna qتayba بن سacيidi وhناad بن sليم وabubكر بن abi شhayba qالuu xadثna abuلأxوص عن simak بن xرب عن jابر بن سمرة qال samictu rasuul الlahi salى الlaه عليه وsلم yquul in اllaha tacaalى ilaahay sama almadiinata magaalada madiina wuxuu ku magacaabay daaba daabuu ku magacaabay ah, marka magacyaha waxyi baa nabiga calayh salaam waa loo waxyooday min allahi buu ka yimid calaa lisaani rasuuli baa lagu caddeeyey marka min allahi buu ka yimidoo magaca xagga allo ka yimid laakiin qur-aanka almadiina lagu sheegay daaba iyo daybana xadiiska lagu sheegay labadoodsaddexduna waxyigay iskugu imaanayaan baabu man araada ahla almadiina qofkii reer madiina la doonaa bisuu'in xumaan wa ana man araada adaabahu allah ilaahay subxaana wa tacala ha dhalaaliyo xadaana muxamed bn xaatim ibraahim bnu dinaar qaala waxay dhi xadaana xajaaj bn moxamed almasiisi xaw xadaana moxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdurazaaq ibn hamaama sancaani kilaahumaa labaduba can ibni jurayjin qaala akhbarana cabdullahi bn cabdiraxmaan bn yuxanasin oo yuxanasin qaal can abi cabdillahi alqaraaq annahu qaala ashhadu waxaan maqhrati ka can abi hurayrata annahu qaala inuu yidhi qaala abulqaasim nabigeenna sala allah aleh wasalam baa wuxuu yidhi man araada ahla hadihi albalda magaaladan ehelkeeda ninkii la doona bisuu'in xumaan yacni madiina madiinu u wadaaye adaabahu allahu ilahay baa dhalaalini kamaa sida yaduubulmilxu cusbadu ay u dhalaasho filmaa biyaha u dhalaasho ilaahay baa kaydkiisa iyo dhagartiisa oo dhanba rogaaya waxaa weeyaan ahlumadiina ilahay baa ilaaliyey <coughs> kuwii ku soo duulay ee soo weerarayna ilaahay baa halaagay subxaana wa tacaala waxaddaanii moxamed bnu xaatim waibraahim bnu diinaar qaala waxay dhn xadana xajaaj xaw xadaniihi moxamed bn raafi xadana cabdrazaq jamiica can ibni jubayda qaal akhbarna camr bn yaxya bni cumaara annahu samica alqaraad wa kaana min asxaabi abi hurayra abi hurayra asxaabtiisuu ahaa yazcamu wuxuu sheegay annahu samica aba hurayra inuu maqlo yaquulu leh qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam man araada ahlaha madiina ehelkeeda qofkii bisuun xumaan la doono yuriidu almadiina adaabahu allahu ilahay ha dhalaaliya kamaa sida yaduubu lmilxu cusbada ay u dhalaasho filmaa biyaha ugu dhalasho qaala ibnu xaatim wuxuu yidhi fi xadiidi ibnu yuxanasi badala qowlihi bisu sharan buu yidhi shar qofka la doona qaala xaddaana ibn abi cumar xaddaana sufyaan an abi haaruun muusa bn abi ciisa xa xaddaana ibn abi cumar xaddaana daarawardiyu cabdilcaziiz bn maxamed can maxamed bn camar jamiican samica waxay maqleen aba cabdillahi alqaraa samica abaa hurayrata can nabi sal l slam bimidlihi qaala xaddaana qutayba bnu saciidin qaala xaddaana xaatim can ibn ismaaciil can cumar bn nubayhin akhbaranii diinaaru alqaraa qaala samictu waxaan maqlay sacad bn abi waqaas yaquul isagoo le qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi man araada ahla almadiina bisuu xumaa ninkii la doona adaabahu llahu ilahay ha dhalaaliyo kamaa yaduubu lmilxu cusbada say u dhalaasho minalmaa'i biyaha u dhalaasho marka qofkii madiino taga oo reer madiina u taga si edeglaha kula dhaqmo hadduu wax ka gadanayo iyo hadduu la macaamilayaba wax dhagar iyo khayaamo iyo been iyo shirqool oo dhan ha iska ilaaliyo ha iska ilaaliyo baa looga bartay iyo soo dhowayn iyo tarxiib soo dhowayntii nabiga calayhi salaatu wasalaam xilmigiisa ay soo dhaweeyeen ilaa yowmina haada sidiiba ku jiraan ilaa yowmina haada macaalimtii kama dhammaanin marka hadda la gaaro xilliga xajka iyo markii la gaaro xilliga ramadaanka xafaawada iyo soo dhowaynta iyo tarxiibka iyo muslimiinta siday ugu kulayaan guryahooda iyo masaajidka iyo dhulkao dhanba ayaad arkaysaa kuwooda beecsharada ku jirana waa ka dabacsan yihiin kuwa kale ee suuqaqa kale iyo maka meelahooda jooga erayga u badanay isticmaalaana waxaa weeye marxaban marxaban bay isticmaalaan waxaad moodaa inay ka soo qaateen marxaban ya khayra daar waxadaana qutayb bnu saciidin qaala xadaana ismaaciil yani bnu jacfar can cumar bn nubayh alkacbiy can abi cabdillahi alqaraaq annahu samica sacad bnu malikin yaquulu qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam bimili hayr annahu qaal bidahmin man araada biahli lmadiina ninkii la doona bidahm dahmigu waa dhibaatooyinka waaweyn wey afaajicada bidahmin musiibo iyo xumaan ninkii la doona aw bisuuin xumaan waa isku mid waxadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana cubaydullah ibnu muusa xadaana usaama bnu zayd can abi cabdillahi alqaraaq qaala samictuhu yaquulu samictu abaa hurayrata wa saciidan yaquulaani ayagoo le labadaasba qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi allahuma baarik liahli lmadiina ilahu reer madiina u barakeeye muddahum mudkooda wasaaqa alxadiida wa fiihi man araada ahlaha bisuu'in adaabahu allahu kama yaduubu almilxu fi lmaa baabun baabun wuxuu ku saabsan yahay altargiibi fi lmadiina cinda fatxi alamsaar altargiib waxaa la isjeclaysiinaya o laiska boorinaya fi lmadiina in magaalada madiina la laazimo ninka heli kara cinda fatxi alamsaar markii magaalooyinkii waaweynaa ee barwaaqadahaa oo furus iyo ruum laga qabsado ee dad badan ay xagga u didaan magaalada madiina in laiska dego ayaa laiskugu boorinayaa ayada uun baabiyo kabadhicmaan ayaa laiskugu imaan doonaa aakhuru zamaanna iimaanka iyaduu iskugu imaani tijaar iyo masiixudajaal iyo cudurrada xuma ilahay ka difaaci ayadaasaa amni iyo nabadgelyo iimaanba halkaasu iskugu imaan doonaaye qala xadana abubakr bin abi shayb xadana waki an hishaam bin curwata can abiih can cabd illahi bn can sufyaan bin abi zuhayr qaal qaala rasuulu lahi sala la alay waslam nabigu wuxuu yidhi tuftaxu shaamu shaam baa la furi doonaa sidaa nabiga uu u kala horraysiiyey ayaa furitaankeedana loo kala horraysiiye u kala horraysiye waa aaya min aayaat illah waa mucjiza min mucjizaati nabiy sala allah alay wasalam nabiga markuu dhimanaya shaamna gacanta gaaladay ku jirta ciraaqna gacanta gaaladay ku jirta yamanna sidoo kale in badanoo ka mid ah ayaa weli aan islaamin oo waa isku dhex jireen gaaladooda iyo waa kii nabigu u diri jiray dacwado odhan jira innaka taati qowman ahla kitaab iyay ahaayeen waxoo dhan ba marka in la furi doono in boqolkii muslimiinta ay wada geli doonaan oo qabsan doonaan yuu nabigu sheegay calayhi salaam markaana awood ciidan iyo qalab ciidan midaba midaba waa laga badiyey nabiga saxaabadiisa waa laga badiyey oo laba quwadooda waaweynoo sida quwadaha hadda waaweynayshaya ama maarata muslimiinta ku soo jeedaa quwadahaasoo kaley ahaayeen reer faris iyo reer room maca daalika nabigu wuxuu yidhi waa la furi doonaa waa la furay hade xilligii faaruuq cumar alfaaruuq abuu xafsin ayaa la furay tuftaxu haam shaam baa la furi doonaa fayakhruju min almadiina madiina waxaa ka bixi doona ka guuri doona qowmun dad biahliyihim ehelkoodii bay la guuri doonaan yabusuuna ayagoo la degdegaya walmadiinatu madiinana khayru oga khayr badan low kaanuu yaclamuun hadday ogaan lahaayeen madiina oga khayr badan uma yuftaxu alyamanu yaman baa haddana la furi doonaa fayakhruju min almadiina waxaa ka bixi doona qowmun dad biahliyihim ehelkoodii bay la bixi doonaan way guuri doonaan yabusuuna ayagoo la degdegaya wاlmadiinatu madiinana khayr اllah u khayr badan low kaanuu yaclamu hadday ogaan lahaayeen uma yuftaxu اlciraaq ciraaq baa la furi doonaa fayakhruju min almadiina waxaa ka bixi doona qoomu dad biahlihim bay la guuri doonaan yabustuun ayagoo degdegaaya walmadiinatu khayran madiina uga khayr badan low kaanuu yaclamuun hadday ogaan lahaayeen markaa nabiga calayh isalaatu wasalaam sidqu risaalatihi wa nubuwatihi sala allahu calayh wasalam iyo xaqnimada nabiga calayh salaam bay tusaysaa laba quwadood oo waaweyn maanta ninkii iska dhahaa dowlad heblo way dumi doontaa maxaa daliilo haysataa awooddoodiina ma gaari kartidi laakiin nabiga sala allah alay wasalam wuxuu isku hadlaynayaa oo uu kalsooni ku qabaa oo uu ku hadlayaa yaboohii xag alle ka yimid iyo wacdigii iyo ilaahay iyo ballanqaadka alleh oo nusuus qaaticaad ah oo waadixaad oo cadcad ayuu nabigu calayh salaam ka hadlayaayoo xag allah war looga sheegay ilaahayna wacdigiisa iyo yaboohiisa ma buriyo qaala xaddaana maxamed bnu raafic qaala xaddaana cabdurazaaq akhbarana ibnu jurayjin qaala akhbaranii hishaam bnu curwa iska dhaaf cumar binu khadaab xilligiisii oo dhowaa oo saxaabada ahaaye wuxuu sheegay nabiga calayh salaam in la furi doono labadii magaalo ee reer yurub ay lahaayeen madiinatu hiriqle magaaladii caasimadda u ahayd maamulka in la furi doono iyo magaalada caasimadda diineed u ah labadaba ayulmadiinatayni tuftaxu awalan xadiidka cabdullah bin camar bin caas ee masradka ku sugnaa qustundiiniya ayaa la dhihi jiray middan hadda istanbul baa la dhahaa siddeed boqoloo sano siddeed qarni kadib ayaa nabiga calai salaam waa la furi doonaa hadalka uu yidhi saxaabada waa isku dayeen taabiciinta waa isku dayeen qolo walba ilaahay wuxuu gacantiisa ku xaqiijiyey maxamed ulfaatix aturki radia allahu canhu istanbuul tii kalena waa la furi doonaa rooma ah waa roma ayadana ninkii soo gaadha iyo ninkii maaragtay eh, xilligaa noolaadaba wacdigii nabiga iyo ballantii nabiga calayh salaatu wasalaam xaqiiqo weeyaan xaqiiqo weeye maxaa yeele istanbuul oo caasimadooda ahayd gaaladu waa la qaban doonaa ninna mas ma lahayn wacdigii nabiga iyo yaboohii nabiga iyo hadalkii nabiga calayi salamna ilahay baa xaqiijiyey subxaana wa tacaala waa iimaanka qofka muuminka ah wax allaala wixii ka soo fuula xag alla iyo xagga rasuulkaba labadaba waa inaad rumayso ood aaminto ood yaqiiniso xaalad kasta oo markaasi aad ku sugantaha oo dacfi iyo tabardarri ah, ma aha inaad tidhaahdo ma annagoo sidana sidan arrintu ma noqonaysa waalcaaqibatu lilmuttaqiin weeyaan qaala akhbarani hishaam bn curwata can abi can cabdillahi bni zubayr can sufyaan bin abi zuhayr qaala samictu rasuul allah nabiga alay salam baa maqlo yaquulu leh yuftaxu lyamanu yaman baa la furi doonaa fayaati qowmun yabusuun yaman waddan gaalay ahayd gacanta muslimiintii soo gashay dad baa imaan doona guuraya fayataxamaluuna waxay xumbaaran doonaan biahlihim reerkooda yowman adaacum wixii yeela iyo yaman la aadayaan waalmadiinatu khayru lahum buu nabigu madiina u khayr badan low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen uma yuftaxu shaam shaam baa la furi doonaa fayaati qoomun dad baa imaan doonaya busuuna degdegaya wayataxamaluuna waxay raramayaan biahlihim reerkoodii waman adaahum waxay yeela waalmadiinatu khayru lahum madiina khayr baa loo kaabay calam haday ogaan uma yuftaxu lciraaq ciraaq baa la furi doonaa fayaati qoomun dad baa imaan doonaya busuuna degdegaya wayataxamaluuna biahlihim ehelkoodii bay kaxaysan doonaan waman adaahum iyo yeela waalmadiinatu khayru lahum madiina u khayr loo kaabay calam haday ogaan lahaayeen allahu alayh waaalih wasalam saasuu yidhi baabun fi lmadiinati xiin fi lmadiinati magaalada madiina ee nabigu ka sheekeeyey adduunku waa taqalubaad badan yahay waaba la rogi doonaa adduunka o dhan oo barbaa waa la kharami doonaaba adduunku marbuu ilahay kharibi doonaa ceriga dhulba oo lagaba guri doonaa laakiin fi lmadiinati waxaa imaan doonta xiinun xilli yatrukuhaa ahluhaa ehelkeeda ay ka wada guri doonaan oo cidlo tahay oo dugaag mooyeene iyo shimbiro mooyeene wax kaloo dhex jooga jirin xilligaas waa akhiru zamaan wey qaala waxadaanii zuhayr binu xarb xaddaana abu safwaan magaciisa waa inoo imaan doonaaye cabdulaahi bn cabdilmalik buu ku dhihi doona muslim can yunas bn yaziid xaa waxadaanii xarmana bnu yaxya walafdula akhbarana ibnu wahbin akhbaranii yunas can bn shihaab can saciid bn muslim annahu samica aba hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi lilmadiinati magaalada madiina wuxuu ka hadlayay wuxuu yidhi layatrukannaha ahluha ehelkeedii baa ka guuri doona oo ka tegi doona calaa khayri maa kaanat markay ugu fiicneed mudallala ayadoo loo sahlay oo loo sakhiray lilcawaafiid duurjoogta yacni wuxuu la jeedaa cawaafida asibaaca duurjoogta iyo duwaagga iyo waddayra shimbiraha shimbiraha iyo duwaaggii duurjoogtaha oo magaalooyinka aan u soo dhowaan jirin baadee cidlo noqota soo wadagelaya magaalada haddii laga qaxo burwa oo dhan iyo maroodi oo dhan iyo masoo dhan ilahay o dhan ba imaanaysa marka magaalada madiina inti laga guuro ayaa duwaag iskugu imaan doonaan ayuu nabigu calayh isalaatu wasalaam waa marka dee adduunka la rogayo qiyaamihii iyo marka u dambaysa wey sida riwaayadan soo socotaba ay caddaynayso nimanka labada nin ee reer juhani qaala muslim baa wuxuu yidhi imaamka muslima saxiixan iska leh abu safwaankan sanadka ku jira haadaa ee kana huwa cabdullaahi bnu cabdilmalik wey yatiim ibnu jurayj cashara sinina toban sano yukaana fii xajrihi xajr ibnu jurayj uu ku noolaa gurigiisa qaala waxadaanii cabdilmalik bnu shucayb bnu leyti qaala xadaanii abi can jaddi oo leyt bnu sacada qala xadaana cuqayl bnu khaalidin can ibni shihaabin annahu qaal ahbaranii saciid bnu musayib baa i warramay an aba hurayrata radi allahu canhu qaala inuu yidhi samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baa maqlo yaquulu leh yatrukuuna almadiina madiinay ka tegi doonaan yakhruju calaa khayri maa kaanat markay ugu fiicneed ugu barwaaqo badneed laa yakhshaahaa ma soo geli doona ila alcawaafi duurjoogta mooyeene yuriidu wuxuu la jeedaa cawaafi sibaac dugaaggaas iyo wadayar shimbiraha duurjoogta uma yakhruju waxaa bixi doona raaciyaan laba ninoo ari la jira min musaynata reer musayna oo yuriidaani lmadiina magaalada madiine u jeeda ari bay wadaan markaasay yacniqaan arigoodii bay u qayliyayaan oo u heesayaan oo waxbay u qadqaadayaan biqanamayhimaa eh, arigoodii bay wax u qadqaadayaan hadday magaaladay galaan bafayi jidaaniha magaaladii oo waxay helayaan wax shadcidla ah oo wuxuush iyo duurjoog may wax kaloo joogaba jirin xataa idaa baraqaa markay intay cararaan ay sii marayaan aniyat alwadaac karinta aniyat alwadaac layihahdo madiine agaheedaa haraa waa dhacayaan calaa wujuuhima weji weji bay u dhacayaan buunkii baa lagu afuufay oo suurkii baa la rogay oo qiyaamihii baa dhacay kharaabkii warka u dambeeyey inay tahay baad garanaysaa baabu maa bayna alqabri qabriga nabiga iyo walmimbari mimbarka nabiga rawdatun beer baa u dhaxaysa min riyaaduljanna jannada beeraheeda ka mida rawdada arawda shariifa baa la yidhahdaa ayaa laga hadlayaa turjumada bayna alqabri buu ku magacaabay xilliga nabiga uu hadlaaya qabri ma jirin nabiga calayh salaam wuxuu yidhi maa bayna bayti wa mimbari marka qabrigan nabiga calayh salaam waxaa lagu xabaalay gurigii uu nabigu sheegaayay ee uu gurigayga iyo mimbarkayga rawda udhaxaysa waa guriga caaisha halkaasa lagu xabaalay rasuulka calayh salaam marka hadda rawdadu waxay udhexaysaa qabriga nabiga iyo iyo mimbarkii nabiga calayh salaam inta dhexaysaa rawdo la yidhaahdaa waa in yaroo masaajidkii oo fadli badan oo ajir badan oo kun salaadood ajirkood lagu helo haddana rawdada meesha iyada ah fadli gaara ah ku sugan oo beerihii jannadu ku tilmaamay nabiga calayhi salaam beertaasna xaqiiqadeeda weeyaan oo aakharo intaas jannada la geyn waqiila camalka lagu sameeyo iyo ajirka laga helo yaa janno lagu helaayo fadliga iyo ajirkaasaa mudaacaf oo labalaaban oo labalaaban kaasaana xoog badan xaddaana qutayba binu saciidin can malik bni anasin fima quriya calayhi can cabdillahi bn abi bakr can cabaad bnu tamiim can cabdillaahi bni zayd ilmaazaniy ana rasuula allah nabiga calayi salaam qaal maa bayna baytii gurigayga iyo wa mimbarii mimbarkayga rawdatun rawda u beer min riyaad iljanna jannada beeraheeda ka mida oo halkaa marka waxaa weeyaan ajir badan baa laga helaa iyo in lagu cibaadaysto alla lagu baryo oo lagu ducaysto qala wxadaana yaxya bnu yaxya qala akhbarana cabdاlcaزiiz bn mxamed almadani can yaziid bn اlhaadi can abi bakr can cabaad bn tamiimin can cabdilahi bn zayd alansaari anahu samica rasuul اllah nabiguu maqlay calayh salaam oo yaquulu leh maa bayna minbari mimbarkayga iyo wa beytii gurigayga rawda udhexaysa min riyaad اljanna jannada beeraheeda ka mida xadaana zuhayr bn xarb wmxamed bn fana wuxuu rajaxaya xaafid bn xajar lifatx اlbaari in loola jeedo camalka lagu sameeyo ayaa ajirkaa iyo jannada lagu heli xaddaana zuhayr bnu xarb moxamed bn muhanna qaala xadaana yaxya bnu saciid can cubaydillahi xaw xadaana ibnu numayr xadaana abi xadaana cubaydullah can khubayb bn cabdiraxmaan can xafs bn caasim can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalama qaal maa bayna beytii wa mimbarii rawdatu min riyaadi اljanna wa mimbarii mimbarkayguna calaa xawdii darkayga korkiisuu saaran yahay calaa xawdii darka nabiga calayh salaam waxaa ka koreeya mimbarkiisa sala allahu alayh ali wasalam oo markii xilligaas la gaadho oo darka nabiga calayh salaam ay ummadiisa ku aroorto allah naga dhiga kuwa ku arooro ee ka caba kuwa intay ku arooraan yaa lasoo soo rogayaa oo ladhahayaa diintii bay gadaan ka bedeleen la dhihi doonaaye kuwa loo hagoogtoo la caydhiyo sida neefka eh, baadida ah ninka darkiisa uga eryuu ku tilmaamay nabiga calayh salaam kuwa ilahay nagama dhigee kuwa kacaba sharba aan oon ka dambaynin kuwa ilahay hanagu dara subxaanahu wa tacaala shafaacada nabiga iyo darka nabiga allah na siiyo marka nabiga alah salaam membarkii buu fuulaya isagoo u fiiriyo saxaabadiisii iyo ummaddiisii darkaa cabidday ka cabaayaan iyo nicmadaas ishiisa u qabowsato membar buu fuulaya nabiga ala slam meel kore baabun wuxuu ku saabsan yahay uxudun buurta uxud la yidhaahdo ee madiina magaalada madiine ka jirta koonfur shimaal jabalun waa buur yuxibunaana jecel wa nuxibu aan jecel markaa hadalkaa nabiga calayh salaam baa yidhi dagaal weyn baa ka dhacay buurta uxud salkeeda iyo dhambaceeda in buurta aan la baasaysanin la dhihin rag baa lagu laayay oo waa buur xun aan la dhihin bal inay tahay buur fiican oo hilow iyo shawq iyo jeceyl iyo kalgacayl ay u qabta nabiga iyo saxaabadiisa waa tii girgiriirtay nabigana calayhi salaam wuxuu yidhi waa jecel yahay sala allahu calayh waaalih wasalam meeshaasna waxaa ka dhacday waaqicadii dagaalkaa ka dhacay markii laga fiiriyo dhinaca kale guul bay aheedoo cadowgii ka soo duulay afar boqoloo kilomitir makal mukarama ee gaalada quraysh dantay rabeen mayna gaarin inay magaalada gaadhaan oy bannaystaan haweenka iyo caruurta xoolaha ay bililqaystaan muslimiintana ay baabi'iyaan oo nuurka ay damiyaan bay rabeen ti ayadu ay suuroogi weyda halkaas inti loo istaagay yaa waxay diri karaan ha laakiin ay magaalada madiina lu gelin waayeen laga difaacay shuhadana waa laga helayoo martabadaasi shahiidnimada ah ayay ku heleen saxaabada nabiga calayh salaam sabciinkii shahiiday iyo dirwat sinam اislam oo ajr badana oo jihaada xadaana cabdulahi bn maslamat alqacnami qaal xadaana sulayman bn bilaal can camr bn yaxya an cabaas bn sahl asaacidi an cabaas ibn sahl asaacidi can abi xumayd asaacidiyi qaal kharajnaa maca rasuuli lah nabigaan oo la socona qaswati tabuuq baan baxnay duulaanka tabuuq waa dagaalka u dambeeye nabiga duulaanka u dambeeye wey ruum iyo reer yurub buu nabiga ku duuray wasaaqa alxadiida wa fiihi uma aqbalna waan soo gadoonnay xataa qadimna waadi lqura waa dulqura meesha la yidhaahdo ayaan soo marro tabuuq u dhow faqaala rasuulula nabiga calay salaam baa wuxuu yidhi innii musricun anigu waan degdegi madiinaan u degdegaya waa jeclaa nabiga magaalada inuu mar ku noqdo faman shaaa qofkii rabo minkum idinkeena ka mida falyusric macii ninkii ila degdegaha ila degdego ani dhaqaaqayaa ma sii nagaanaye waman shaaa falyamkut qofkii rabana iska soo nanastooo ha soo nagaado fakharajnaa waan baxnay dhammaantaanno xataa ashrafnaa cala almadiina magaalada madiina ku baxnay buuro ayaa ku wareegaysana buurtii markay soo fuuleenba magaalada madiina korkeeday taagan yihiin saxaabadii nabiga oo hogaaminaya faqaala haadihi midan daabatu dhaabo weeye wa haadaa waxaa soo baxayna uxudun buurti uxud weeye wa huwa uxudna jabarun waa buur yuxibunaana jecel wa nuxibu waan jecel lahay ayuu nebigu yidhi sala allah alيh waalih wasalam qaala xaddaana cubaydulah binu mucaad qaala xaddaana abi xaddaana qura binu khaalid can qataada xaddaana anas bn maliki qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alيh wasalam ina uxudan jabalun buur weeye yuxibunaana jecel wa nuxibu waan jecel lahay qaala waxaddaanii waa soo marray habeen dhoweyto inaan arrintaasi mustadcad ayna ahayn caqlan iyo sharcan intaba makhluuqaas oo dhanba ilaahay baa ka hadlin kara oo awoodda ilaahay iyo wax walbaba ku socdaan inay hadlaan ama ay dareen leeyihiin jamaadaadka ayaguna intaasoo shawaahida oo amila ah fi lqur'aani wasunna ayaa ku sugan waxaabaa caam ah qowluhu tacaala wain min shayin ila yusabixuu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu wax walbaba ilahay bay u tasbiixsadaan waxaddaanihi cabaydullahi bn cumar alqawaariiri qaala xaddaana xaramiyu bnu cumaara an xadana qura can qataada an anas bni malikin qaal nadara rasuulu llahi sala allah aleh wasalam ilaa uxud buurta uxud buu nabigu meel ka arkay faqaala wuxuu yidhi ina uxudan buurta uxud jabalun yuxibunaa wa nuxibu waa buurna jeceloo jecel lahay in badan buu soo qaadan jiray uxud oo waxyaalo badan uu ku tashbiihin jiray ninkii janaaze ku tukada mayd wuxuu leeyahay ajir qiraad dhan qiraadkaasna ka ugu ninkii qabriga u raacana laba qiraad oo buurta uxud leeg waa kii dhihi jiray sala allah aleh wasalam buurta uxud waa kii dhihi jiray haddii laiga dhigo dahab ma jeclaadin saddex beri in dahabka gacanta aan ku hayo wax dayn lagu leeya an u dhiga mooyeene marka in badan buu nabiga soo qaadan jiray buurta uxud sala allah aleh waaalih wasalam xabaalaha saxaabada ku xabaalana shuhadaa uxud baa la yidhaahdaa meesha ku xabaalan baabu fadli salaati bimasjidai makata walmadiina labada masjid ee maka iyo madiine ah fadliga ay leeyihiin maka almukarama iyo madiina almunawara ama madiina nabawiya salaadaha lagu tukado qala xadaanii camr naaqib wزuhayr bn xarb lafd lcamr qala xadaana sufyaan bn cuyayr can zuhri can saciid bn musayb can abi hurayra yabriqu bihi nabiy qaala salaatu fii masjidi hada salaad lagu tukado buu leeyahy masaajidkaygan waa madiina afdal wuxuu ka fadli badan yahay min alfi salaatin kun salaadood oo fii siwaahu masaajida ka soo haray lagu tukado ila masjid axaraam masjid alxaraamka maka ku yaalla mooyeen inta kale wuu ka fadli badan yahay halkii salaad oo farada oo jamaaca ood ku tukato madiina ama farada kun baa laga helaa salaadaha faradkaa laga hadlaya ama salaadaha sunnada ah guryaha in lagu tukadaa ka sii fadli badan nabiga calayh salaam oo fadligaa u sheegay madiina kaana yusallii rawaatib salaadaha sunnada ah gurigiisu ku tukan jiray sala allah aleh wasalam isagoo fadligaa ku sheegay masjidka saxaabadiisana wuxuu dhihi jiray salluu fii buyuutikum fa ina afdala salaat salaatu lmari fii beytihi ila almaktuuba marka salaadaha faradka ah ayaa fadli badan qaala xadaثani mxamed ibn raafici وcabd bn xumaydin qaala cabdun abarana وqala ibn raafic xadaثna cabdالraزaq bn hamaam abarna mcmr can الzuhri can sacيid bn musayib can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sal اla alيه waslam salaatu fii masjidii salaad masaajidkeeda lagu tukada hadaa khayr wuxuu ka khayr badan yahay min alfi salaatin ku salaadoodoo fii hayrihi min almasaajid masaajidda kale lagu tukado ila almasjid alxaraam oo masjid alxaraam oo maka ku yaala miata alfin weeyaan boqol kun buu dheeryahay masaajidda kale siu u fadli badan yahay fiiri qaala xaddaثani isxaaq bnu mansuur xaddaثana ciisa bn mundir alximsiy qala xaddaثana mxamed bn xarb xaddaثana zubaydiyu moxamed bn waliid can الzuhri can abi salmة bn cabdiرaحmaan وabi cabdiلlahi اlaqr mawla اjuhaniyiin kaana min asxaabi abi hurayra asaabtiisu ahaa anahumaa samca aba hurayra maqlano yaquulu salaatu fii masjidi rasuuli اlah salى اlah alيه wasalam masjidka nabiga salaad lagu tukada afdal waxay ka fadli badan tahay min alfi salaatin kun salaadood fiima siwaahu masaajidda ka soo haray min masaajida masaajida kalea ila almasjid alxaraam masjid alxaraam oo ka fadli badan mooyeene faina rasuula اllah nabiga calayh الsalaam aakhiru اlambiya buu leh abi hurayra ambiyada nabiga aakhiru alambiyaa ambiyadoo dhan ba ugu dembeeyey nabigeenna sala allah aleh wasalam waina masjidahu masjidkiisuna aakhirualmasaajid masaajida ambiyada ay dhistay masaajidka ugu dambeeyey wey masaajidda ay ambiyada dhistay masjidu maka ayaa ugu horreeyey ibraahim baa dhisay calayh salaam masaajidka kacbada masjidka kale ee baytulmaqdisna sulaymaan ibnu daawuud baa dhisay masjid nabigu u dhista waxaa ugu dambeeyey masjidu nabowi oo nabigeenna calayh salaam khayru alambiyaa ah aw aakhirulambiyaana ah ayaa dhisay marka inuu ajirkaa ilaahay siiyo oo fadli badan uu siiyo oo masaajidda kale o dhan uu ka fadli bato waxaan masjid xaraam ka ahayn qaala abu salama wa abu cabdillaahi lam nashuka abaa hurayra maana ka shakinin kaana yaquulu inuu ka wariyey can xadiidi rasuulillaah markuu warkaa noo sheegayey oo uu lahaa faina rasuula allahi khayru اlambiya waina masjida hadallada nabiga alayh salaam salaadaha markuu hadlaya salaatu fii masjidi rasuuli afdal min alfi salaati inuu nabiga calayhi salaam ilan qaala rasuullah muuna dhihine nabiga inuu warkaa ka soo wariyey oo ka sheegayo kamaana shakinin ila abi hurayra nabigu inbu wax ka wariyey calayh salaam famanacanaa dalik waxaase naga reebay an nastahbita inaan ka sugis dalabno abaa hurayra can dalika alxadiid <clears throat> xadiidkaa inaan ka sugis dalabnoo dhahno ma nabigaasaa yidhi oo uu si toosoo sariixa uu xadiidka noogu rafciyo noogu kor yeelo kamaanan maaragtay suganin xataa idaa tuwufiya abuu hurayra markuu dhintay tadaakarnaa daalika arrinkii baan isweydiinnay oon ka sheekaysannay wa talaawamnaa waan iscanaanannay annaga labadaanadi baan iscanaanannay allaa nakuuna biallaa nakuuna inaanan ahaanin baan isu canaanannay kallamnaa kuwa la hadlay abaa hurayra <clears throat> abuu hurayre maxaan oola hadli weynay fii dalika xadiidkan xataa yusnidahu ilaa rasuuliillah ilaa uu nabiga noogu tiiriyo calayh salaam oo qaala rasuululahi uu noogu yidhaahdo maxaan u dhihi weynay baan isku canaanannay in kaana samicahu minhu hadduu toos nabiga oga maqlay fa baynaa naxnu calaa daalika annagoo arrintaasi isku eedeedanayna jaalasanaa waxaanala fadhiistay cabdullaahi bnu ibraahim bnu qaarid baanala fadhiistay fadakarnaa daalika arrinkan calacalka alxadiia xadiidkan aan ka sheekaysannay u sheegnay iyo waladii arrinkii aan farradna ka gaabinay fiihi ladiiguba min nasi abi hurayra abu hurayra inuu noo caddeeyo canhu xadiidkan rafcahu koryeelidiisa ilaa rasuulila loo koryeelo inuu noo caddeeyo inaan ka gaabinayna waan ugu calaacallay faqaala wuxuu yidhi muqaaridkii lanaa annaga cabdullaahi bnu ibraahim bnu qaarid wuxuu nagu yidhi ashhadu annii samictu abaa hurayra waxaan mara ka inaan abu hurayra ka maqlo yaquulu leh qaala rasuulu llahi sala allah aleh waslam nabigu wuxuu yidhi fa innii aakhiru alambiya wa ina masjidii aakhiru lmasaajid waka marfuuc ila nabiyi sariixan nabiga calayh salaam baa sidaa yidhi ambiyadanaa ugu dambeeya masjidkeena waa aakhiru lmasaajid marka in ajirka iyo fadligaas ilaahay uu siiyo arrintaa iyada ah la biciisan maayo layaa male xadaana mxamed bn muana bn abi cumar jamiica an aqafiyi qala muana xadaana cabdilwaab samictu yaxya bn saciid yaquul saaltu aba saalix qaala samictu aba hurayrata yadkuru fadla salaati fi masjidi rasuulilah salaada fadliga laga helo salaad lagu tukada nabiga masaajidkiisa arrinkaasaan waxaan idhi ma ka maqashay hal samictu aba hurayra abaa saalixow in badan baad abu hurayre ka warisay oo ka maqashay ma ka maqashay fadlu salaati fii masjidi rasuulilah faqaala abu saalix wuxuu yidhi la maya walaakin ahbaranii cabdullaahi bnu ibraahim baa ii warramay biwaasita binu qaarid annahu samica inuu maqlay abaa hurayra oo yuxadiu warramaya ana rasuula allah nabiga calayh salaam qaal salaatun fii masjidi haada salaad masaajidkeena lagu tukada khayrun kaga khayr badan yahay min alfi salaatin kun salaadood oo ka alfi salaatin kun salaadood buu dhigmaa fii maa siwaahu wixii ka soo haray masaajidka nabiga oo min almasaajidi masaajida kalea ilaa an yakuuna almasjid alxaraam inuu yahay masjidka kale ee masaajidka nabiga ka soo haray masjidulxaraam inuu yahay mooyeene oo masjidulxaraam oo maka almukarama kacbat almusharafa ayaa ka sii fadli badan masjidka nabiga sala allah alayh waalih wasalam waxadaanii zuhayr bnu xarb وعبيدالله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجد هذا افضل من في صلاه مما سواه الى المسجد الحرام قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو سامح وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بكوريا بهذا الاسناد وحدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا ابن ابي زائده عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقلو يقول بمثله قال وحدثناه ابن ابي عمر حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله متابعات ويسعوجريان وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن الرمح المهاجر جميعا عن الليث بن سعد الفهمي قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه عبد الله بن عباس قال وحير إن امرأة هويني islaan yaa ishtakad sheegatay shakwa way xanuunsatay xanuun baa ku dhacay faqaalad waxay tihi in shafaaniya allaahu hadduu ilaahay i daaweeyo o i caafiyo la akhrujanna waan bixi oo waan tegi fala usalliyanna fii bayt ilmaqdis baan ku tukan masaajidka nabigaa u dhow oo madiina joogtaa waxay ku nadartay oo sharad ku gashay haddii xanuunkan iyo fahmaxumadan iyo jiradan ilahay ga qaado masjidulaqsa baytulmaqdis oo shaam ku yaalla ayaan kusoo tukan bay tiri fa way bogsatay hadday bogsatay nadarkii inay oofisay rabtaa uma tajahasad way isdiyaarisay oo qabambaaladii iyo sahaydeedii iyo raashinkeedii bay hagaajisatay turiidu alkhuruuja iyadoo doonaysa inay baxdo xaggaa iyo aadda mxuu ahaa baytulmaqdis fa maymuuna maymuunaad timid maymuna bint اxaari maymunay u timid zawja nabiyihi sal اla alيه wasalam tusalimu calayha iyadoo salaamaysa tusalimuda waxay ka wado macasalaamaynaysa xaggaasaan u socday macasalaama fa ahbarat dalika waxay u socotay u sheegtay waxaan ku nadray hadduu ilahay caafiyey inaan baytulmaqdis ku tukado faqaalad waxay tidhi ijlisii fadhiiso masjidka nabigaaba kanahe yaa fadli badan nadarka sidiisuba haddii mafduul iyo faadil haddii shay mafduulah aad ku nadirtood faadilkii fadliga badnaa aad heli karto kii faadilkaabaad la imaanaysa oo mafduulka kanu soo hosgeli masjidka nabiga ee baytulmaqdisna masjidka nabigaa fadli badan marka nadirku waa yataxawal hakowni min almafduuli ila alfaadil buu u wareegayaa ijlisii fakulii iska cun maa sanacti sahayda aad leehayd waxaan ku sii cun dhexda haddaba cunoo iska cuncun wasallii fii masjidi rasuuliillah ku tuka masaajidka nabiga calayh salaam fa innii samictu rasuula nabiga alay salam baa maqlo yaquulu la salaatun fiihi salaad lagu tukado afdalu waxay ka fadli badan tahay min alfi salaatin kun salaadood oo fii maa siwaahu waxay ka soo haray min almasaajidi masaajidii kaana lagu tukada ilaa masjid alkacba masjid alkacba mooyeene baabun laa tushadu rixaalu ila ilaa alaati masaajid saddex masaajid unbaa loo raran karaa oo makaan loo qastay ayaa laga wadaa qasdulmakaan makaan baan u socdaa oo amaakinta kale aan ka fadlili oo cibaado iyo fadli uu leeyahay darteed baan u aadi meel makaan ah lama dhihi karo waxaa saddexdaa masaajid ka aheen amaa hadday tahay bsifo kale oo camal oo kale shaqaan u doonanaya tijaaran u socdaa dalabulcilmi waxbarashaan u socdaa zaa'ir walaalkaa soo ziyaarinaya qof walaalkaa ayaa soo ziyaarinaya nool ama qubuurta dee looma safar looma aadi karo laad shidaru xaabi soo egaraysaa intaas ayagu hadday tahay dhimalaa laakiin waxaa la diidayaa arrimaha ku saabsan makaankana makaankaa ka fadli badan saa darteed halkaasaan aadi ama qabrigaasaan aadi ama heblaan kusoo cibaadaysan ma dhihi kartid xaddaana camru naaqid zuhayr bnu xarb jamiica can ibni cuyaynata qaala camr xadaثana sufyan can zuhri can saciid can abi hurayrata yablغu bihi الnabiy sal slam qaal laa tushadu الrixaal rarka lama adkaysto oo geedi lama guuro oo safar looma aadaan loo jeedaaye haddaad gaari raacaysana waa un lamidoo safartii iyo alaabtaadii waxaa dhamad xidhan boorsadaadi ilaa ilaa alaata masaajida saddex masaajid unbaa la aadaa oo amaakinta markii laga hadlayo saddexdaasi amaakin qiimo badan oo cibaadadii ajirka lagu laalaabo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala yeelay masjidii haada masaajidkeegan buu horraysiyey nabig alai slam madiina wamasjid alxaraam iyo midka maka iyo wamasjid aqsa bayt almaqdis qala xadana abubakr bin abi shayb xadana abdullah cala macmar can zuhri bihada isnaa hayr anhu qaal tushaddu alrixaalu ila alaati masaajid baa loo guuri karaa xadana haruun bnu saciid alayli xadana ibni wahbin qala xadana cabdilxamiid bnu jacfar can cimraan bin abi anasin xadaahu can ana salmaan alaqar xadaahu anhu samica aba hurayrata yaqbiru ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal inamaa yusaafaru waxaan loo safraa ilaa alaaati masaajida saddex masjidunbaa loo safray oo lifadlihim loogu safri inay ka fadli badan yihiin meelaha kale meel hebel baan fadli gaara u aadi ma dhihi kartid waxaan saddexdaa ka ahayn masjid alkacba buu u horraysiyey masaajidka kacbada masjidulkacba waxay soo cariiriyeysaa xaramkii oo xaramkii iyo masjidulkacba masjidulkacba khaas ah marka masaajida kale xaramka kuma soo gelayso masjidulkacba ayaa si gaara fadligaa u leh masaajidkeeda madiina iyo masjid iliya iyo masaajidka baytulmaqdis ku yaala iiliya waa baytulmaqdis marka masjidkacbadaasi qaar culamada saasa qabaan qaar waxay leeyiin masjidulxaraam xaramka o dhan baa soo wadagelaya xaramka oo dhan baa soo wadageli oo ajirka asagaa uu soo wadageli masaajidda maka oo idil wixii xaramka ku jira baabun bayaan ana almasjid aladii usisa cala taqwa masaajidkii taqwada lagu aasaasay oo ilaahay uu yidhi laa taqum fiihi abada lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin xaqu an taquuma fiihi uu yidhi kaastana waa kee masjidka nabiga mise waa masaajidka quba huwa masjid nabiy bilmadiina masaajidka nabiga ala slam madiine ku yaala kaasuu nabigu dhisay oo taqwo ku aasaasay ama masjidu quba saxaabadiisa aasaasay oo markii hore imaaday hijradii hore loo imaaday kuwii hore imaaday ayaa aasaasoo bilaabay marka masjidka u horreeyey ee nabiga calayh salaam uu aasaaso gacantiisa ku dhiso waa masjidka nabiga calayh salaam madiina xadana maxamed ibn xaatim qaal xadana yaxya ibnu saciid can xumayd alkharaaq qaal samictu abasalaam ibn cabdiraxmaan qaala mara bi cabdiraxmaan baa soo maray bin abi saciid alqudri qaala qultu lahu waxaan ku yidhi kayfa samicta abaaka cabdiraxmaan oo aabbaha abi saciid maxaad ka maqashay yadkuru asagoo ka sheekeynaya fi masjid aladii masaajidkii usisa cala taqwa taqwada lagu asaasay ee ilaahay uu qur-aanku sheegay kee wey qaala wuxuu yidhi qaala abi aabbahay abi saciid wuxuu yidhi dakhaltu calaa rasuulillah nabiga alay slam baan u galay fii beyti bacdi nisaa'ihi haweenkiisa qaar ka mida gurigooda isagoo jooga faqultu waxaan yaa rasuul allah ayulmasjidayni labada masjid keebaa alladii midka ah usisa cala taqwa taqwada lagu aasaasay qur-aanka uu sheegay labadaba usisa cala taqwa laakiin kee horreeyey oo kee loola jeeda aayadda qaala faakhada kafan min xasa quruurax buu sacabkiisa ku qaaday yuu fadaraba bihi larda dhulka saa ugu dhuftay uma qaala wuxuu yidhi huwa masjidukum haada waa kan idin guryaha nabiga calayh salaam masaajidkii baa ku dhegane waa kan buu yidhi limasjidilmadiina buu ola jeeda masaajidka madiina qaala faqultu waxaanin ashhadu annii samictu abaaka haakada yadkuru annagana aabbaha sidaas waan ka maqlay buu leeyahay abdisaciid alkhudri siaad aagu maqsha aabbaha anna waan oga maqlay qaala waxaddaana abubakr bin abi shayba saciid bnu camar alashjacafiyu qaala saciid wuxuu abarana waqala abubakr xaddaana xaatim bin ismaaciil can xumayd can abi salma can abi saciidin can inabiy bimili walam yadkur ma sheegin cabdiraxmaan bin abi saciid alislaat ma sheegin baabu fadli masjidi quba masjidka la yidhaha masjidu quba ee niman la dhihi jira banu camar bin cof ay degi jireen fadliga isagana uu leeyahay wa salaati fiihi iyo salaad lagu tukada fadligeeda wa ziyaarati in la ziyaarto loo qasto haddaad madiine joogto weeye waxaad u qasti laakiin halkan ka dhaqaaqi xaggeed u socotaa masjidu qubaan u socdaa lama ogolo laa tushadu raxaal baa ku reebi se haddaad madiine tagtase madiina nabiga calai salam intuu ka tagu quba aadi jiray masjidka quba la dhihi jiray madiine duleedkeeda ku yaallay markii madiine la galo oo masjidka nabiga loo safro oo meelaha bannaan in loo safro oo loo qastaa gudahii masaajidka haddaad tagtood ku sunnaysato ziyaaraadbaa marka bilaabanaya oo ziyaaraad daakhili ah oo magaalada madiina iyo duleedkeeda marka masjidka nabiga haddaad ziyaarato qabrigii nabiga calayh salaam baad ziyaaran oo calayhi salaatu wasalaam wa saaxiibay wa cumara kadib xawaalihii baqiic oon kaaba dheereen ayaa dara ziyaaran waxaad ziyaaran kartaa mxuuha shuhadaa uxud xawaalihii uxud saxaabadii ku xawaallaa ee toddobaatanka ahaa ee ku shahiiday masjidu quba ayaa isagana la ziyaaran karaa oy fiicanta adoo weyse qaba inaad tagto si nabiga ajirka uu sheegay cadlu cumra cumro ajirkeed baa lagu helaa buu rasuulka alayh salam xadiidkii nasaa'iga iyo ku sugna ibni maajah marka ajirkaa iyo tawaabkaasa laga helaa ajirkaas tawaabkaasa laga helaa meelaha way meelaha ziyaaradooda ay mashruuca tahay sunnada tahay wixii kale haddaad taariikh u siyaaranayso waa gaar laakiin ajir iyo sunna midna ma aha masjidu qiblatayn iyo masaajidu sabca kuwa la jiray iyo muxuu aha meelahaas ayaga ama barkunaaqa meelay dhahaan iyo waxyaalaha jirjira markaa dadka qaarkood ee tagaasida wata ee dadka ee muslimiinta ee iska shawqa iyo hilowa madiine jaceylkeeda maxabadii nabiga u qaba qaarkood baa mindi raacinood waxay leeyihiin ingicim hebel markaas waxay ku buuxsanayaan waa dhacdaa mararka qaar dayib marka arrimahaas iska ogaado meelaha la ziyaarta waa intaa waaye intaa weeyaan قال xdثna abu jacفر أحمد بن منيع قال xdثna إسماعيل بن إبراهيم xdثna أyوب عن نافع عن بن cمر أن رsuuل صلى الله عليه وسلم كاna يزور قباء rاakبا وmاaشيا nabiga wuu ziyaarin jiray quba meesha la yihahdo masaajid ku yaallo isagoo lugayn mararka qaar iyo asagoo wax saaran intaba waa tegey sala allah aleh wasalam xogow bay ka dheer tahay masaajidka nabigo ka yar fog tahay waxadadna abubakr bin abi shayba qaal xadana cabdullahi bnu numayr wa abu usaama can cubaydillahi xaw xadana maxamed bin cabdillahi bni numayr xadana abi xadana cubaydullahi can naafic can ibni cumara qaala kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yaatii masjida quba buu tegi jir raakiban asagoo mararka qaar saaran gaadiid wamaashiyan asagoo lugayn fa yusallii fiihi ragcatayn markuu tago laba ragcadood buu ku tukan jiray qaala abubakr fii riwaayati qaala ibnu numayr fayusallii fii ragcatayn qofkii isagoo weyse qaba tagaa oo laba ragcdood ku tukada qof cumraystay ajirkiis buu leeyahay qaala waxadana moxamed bn muhana qala xadana xya xadana cubaydullahi qaala akhbarani naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allah alay wasalam kaana yaati qubaa buu tegi jiray raakiban asagoo wax saaran marar wamaashiyan asagoo lugeynay waxadana abu macn iraqaashi zayd binu yaziid athaqafi basriyun iqa qala xadana khalid can ibn xaari can ibn cajlaan maxamed bn cajlaan almadani can mawla bni cumar almadrasa wa can ibni cumar cabdullahi bni cumar can inabiy sala allah alay slam bimidli xadiidi yaxya alqadaan oo kale ayuu sheegay mutaabacaad baa la yihahdaa u fiirso waxadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can cabdillahi bni dinaar can cabdillahi bni cumar ana rasuula allahi sala allah alay wasalam kaana rasuulku wuxuu ahaa yaatii qubaa buu tegi jira raakiban wamaashiya asagoo wax saaran iyo asagoo lugayn intaba waa tegi jiray nabiga alai salaam markuu masjidkiisa ka khudbeeyo jumcada yuu sabtiina wuxuu tegi jiray masjidu eh, quba si ay waxyaalaha markaa ay u baahan yihiin iyo wixii kaabixina iyo wixii aqoon iyo wixii fataawo ah uu nabiga calayh salaam ugu faa'iideeyo waxaddaana yaxya bnu ayuub qutayba bnu xujar qaala ibnu ayuub wuxuu yidhi xaddaanaa ismaaciil bnu jacfar akhbaranii cabdullah bnu diinaan annahu samica cabdullah bn cumar yaquul kaana rasuulu llahi sala allah ala slm yahti qubaan raakiban wamaashiya waxaddaana zuhayr bnu xarb xaddaana sufyaan bnu cuyaynata can cabdillahi bnu diinaar anna bna cumara kaana ya'ti quba cabdullaahi bnu cumar asaguna nabigu ku dayanaya sala allah aleh wasalam in lagu dayda nabigaa lisfaray kula sabti sabti kasta wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray ra'aytu الnabiya salى اllahu alayh wasalam nabigaan arkay oo yaatihi tagaya kula sabtin sabti kasta qaala waxadaanaahu ibnu abi cumara qaala xadaanaa sufyaan an cabdilahi bni dinaar can cabdillahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kaana yaati qubaa buu tegi jiray yacni kula sabtin usbuuc walba toddobaad walba maalin sabtida kaana yaatihi raakiban asagoo wax saaran wamaashiyan iyo asagoo oo lugaynaya marka safarra ma ahe waa u dhowdahay magaalada madiina duleedkeedii cawaalideedu ahayd haddana magaalada madiina waa isgaadheen qaala ibnu diinaar wa kaana ibnu cumar yafcaluhu saasuu yeeli jiray waxaddatanii cabdullahi ibnu haashim haddatana wakiica sufyaan can ibni diinaar bihada islam walam yadkur kulla saftin ma sheegin wallahu aclam wabilahi towfiiq sala allah wasalam cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbi ajmaciin